waxaan soo aragnay inuu noo sheegay yaani ninkaa cilmigiisa inuusan ku camal falin cilmigii ilaahay baray inuusan ku camal falin bal cilmigiisii inuu adduunyo ku raasaday adduunkii markuu doonayna maadadii uu yaqiino cilmiga ahayd inuu ku raadsaday qaadi in laga dhigo si uu qaadinimadii ku gaarana inuu tamalluq sameeyo diinkiisana uu iibsado oo madaxdii uu ka gato dadkii madaxda ahaa salaadiintii inuu diinkiisa ka gato oo munkaraadkii ay samaynayeen uusan ka hadlin bal inuu ka hadlo iska dhaafee baatilkay ku jiraan inuu tabriiriyo oo maarata daliil u raadiyo iyo xujo uu u doondoono marka qofkii qaadi laga dhiga markii qaadi laga dhigana wuxuu noo sheegay musanifka yacni inuu yahay fadubixa bigayri sikiinoy qofka in la gowracay yacni maaragta in eh, maxaa la yidhaahdaa midi la-aan inuu dhinto bakti noqday qof bakhtiye inuu yahay ayuu noo sheegay marka shiikhu wuxuu yidhi hadalkii aad u qiimaha badan oo nebiga xataa axaadiistiisa uu noo soo guuriyey oo ahaa in ilaahay cilmi naafica la weydiisto cilmiga aanan nafciga lahaynna inuusanba ilaahay siinin in ilaahay la weydiisto cilmi aan lagu intifaacayn inuusanba rabbi ku siinin aa ilaahay weydiisatid axaadiistii tilmaamaysay ayuu noo soo sheego shiikha noo soo hormariyey markaasuu wuxuu yidhi ibnu rajaba hadalkan watee haadaa kulluhu hadalkan aan soo sheegnayo hadalka aan kusoo xusnay kalaamu اlimaam اlajuriy alimaam اlajuriy hadalkiisii weeyaan raximah اllahu tacaala wa kaana imaam maarata alajuri abu bakr alajuri wuxuu ahaa waktiga uu risaaladan qorayeyna fii awaakhiri alaai mia sanadkii saddexda boqol markii sanadka hijrada ay ahayd dhammaadkeedii ayuu qoray waktigaasuu qoray awaakhirtiibuu qoray weeyaan saddex boqol markii hijrada nebiga ahayd qarnigii saddexaad dhammaadkiisii ayuu risaaladaasi qoray weliba waxaa la yidhaahdaa markuu qorayey yacni wuxuu ahaa waktigii nin dhallinyaro ahoo labaatan jir isagoo ah ayuu maaragtay abubakar alaajuri ayuu kitaabkaani qoray weeyaan kitaabkaas ayuu qoray waktigaas ayuu risaaladaa qoray oo waktigaasuu maaragtay yani hadalladan qiimaha leh ayuu qoray wey markaasuu hi walam yazal اlfasaadu fasaadkii kama zuulin bacdahu bacda abibakr اajuriy abubakr aajuri gadaashiisana markuu dhintay dabadeed mutasaayidan inuu sii kordhayo sii ziyaadayo calaa maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay inuu kasii kordhayo adcaafan laablaab mudaacafatan labalaabay la laablaabay yacni adcaaf mudaacafa inay fasaadka u kasii batay marka waktigaas oo hadda leeyahay maxaa la yidhaahdaa ibrajab uu leeyahay waktigaas bou adcaaf mudaacafa ahaa wixii ka dambeeyey maaragtay abubakr alaajuri bal adiga fiiri ibnu rajab wixii ka dambeeyey ilaa zamankeenana imisuu laablaabma fasaadkii weeyaan fasaadkii imise jeeru laablaabmay lama tirin karo wey fasaadkii aad buu u batay weeyaan markaasuu wuxuu yidhi falaa xawla walaa quwata ila billah fasaadka mujtamaci fasaadeen xaggii maalka wataan soo aragnay siday ugu fasaadeen labadii xataa kii xalaasha u raadsanayey iyo kii aan xalaasha ku raadinayninoo xaaraamta ku raadinayeyba dhibkii ay la waa waatoo noo soo sharxay madaxtinimadii raadinteediina qaybtii ugu horraysayba ubu noo wadaa alxirsu cala aljaah ayuu weli noogu jiraa markaasuu yidhi falaa xawla xeelo lanaa nooma sugnaanin walaa quwata awood yacni xeelo aan xumaanta iskaga celinno khayrkan aan kusoo jiidanno malihin walaa quwata awood aan leenahayna lanaa nooma sugnaanin ilaa billaah ay ilaa bimacuunat illaah kaalmo alla mooye wax kale ay noogu sugnaata male ilahay markuu noogu kaalmeeyo yaan awooddeenna iyo xeeladeenna wax tari kartaa hadduusan ilaahay subxaana wa tacaala uusan maarata noogu kaalmaynin xeeladeenna iyo maarata waxay tarayso male marka waktigaas culammadeenna salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim markii la yidhaahdo qadaha madaxtinimada waad ogtihiin inaan ka soo hadalnay nabigeen inuu saxaabadiisii kala hadlay oo yidhi cabdiraxmaan ibnu samur hadalkiisii laa tatlub alimaara madaxtinimaha raadina bal inuu nebigu ku tilmaamay inay noqonayso wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama shallayto inuu qofku ka shallaayi doono maalinta qiyaamaha ka shallaayi doono madaxtinimadii uu raadsado u dalbay sidaa darteed salafkeenni ridwaanullaahi calayhim way ka carari jireen mansab loo dhiiba xataa mansab in loo dhiibo waa ka carari jiray waxaa ka mid a ah haddaa soo qaadatay qisada sheekha la yidhaha sufyaan athawri sufyaan ibnu saciid athawri raximah اllahu tacaala a'imadii muxadisiinta ugu waaweyneed buu ka mid ahaa waktigii dowla cabaasiya buuna noolaa dowladii banilcabaas ayuu waktigeedii noolaa sufyaan athawri maadaama nin caalima u ahaa ayaa waxaa la yidhi nin la yidhaahdo markaa muslimiinta waxaa madax ka ahaa abu jacfar almansuur la yidhaha alcabaasi ayaa madax ka ah abu jacfar almansuura khaliifadii ahaa mas ahaa weeyaan muslimiinta madax u ahaa markaasuu wuxuu weydiiyo yaa dadka ugu cilmi badanoo qaadi ka dhiga markaasaa li sufyaan athawri waa nin waraca waa nin caadilo nin muxadita nin sidaas caalima weeye isaga qaadi ka dhig markaasuu u yeeray u yeeray i buu yidhi markaasuu yihi waxaan rabaa inaan qaadi kaa dhigo sufyaan thawri buu ku yidhi markaasuu ka cudur daartoo yidhi maya aniga ma awoodi kara buu yidhi igadaa qaadinimada ma awoodi karo markaasuu wuxuu ku yidhi abu jacfara dhahay maadaama madax u ahaa idan aqtuluk buu yidhi haddaad diiddo waa ku dilayaa buu yidhi meeshaan kugu dilaaya waa ku dilaya isla markiiba wuxuu u yeertay seeftii uu ku dili lahaa iyo waxaa la yidhahda maarata maqaarkii loo dhigi jiray annici baa la yidhaahdaa maqaarka qofka loo dhigo markay dilayaan waay samayn jireen maqaar ba udhiga sos dhka dhulkiisa dhiiggiisa usan dhulka ugu daadanin maqaarkii halai doono buu yidhi iyo seefta halai keeno markuu arkay inuu marka ninkan in la dilo ay tahay ayuu wuxuu ku yidhi sufyaan thawri waayahay waa kaa yeelaye bal ilaa berri dib iigu dhig waa kaa yeelaya berri dib iigu dhig si aan ula imaado labiskii qaadiyaasha ay qaadan jireen iyo qudaadda dharkeedii inaan la imaadee bal ilaa berrita iga warso waayi buu yidhi waa ka yeelay habeennimadiiba inta faras wiiisii yani diyaarsaday maxaa la yidhaha ayuu magaaladii ka cararay habeennimadiiba bagir waa cararay yani waa nin in madax laga dhigo qaadin laga dhigo weliba xoolo badan la siiyo ummadda kelimadiisu ay fusha lala rabo wey carar waa baxsaday wuxuu ka dhacay yaman wuxuu sii maraa beerow falaa dhibaato iyo dhulowsan aqoonin oo tegey waraciisa markay arkeen ninkan waana nin muxadito meel walba magaciisa laga bartay kaas xataa ninkuu beerta u shaqaynayo yidhi ninoo dhaqankan waxaan ku maqli jiray nin sufyaan thawri la yidhaahdo baan ku maqli jiray waa asagii khaadim ugaya uga shaqeeya waa shibuu yidhi warkiisii baa faafay yeman markuu tegey inuu yeman joogo ogaada abu jacfar almansuur dhulkan asagaa xukumo markaasuu wuxuu yidhi ninkii sufyaanu thawri helo ha iila yimaado isagoo xayi ah ama isagoo meyd ah keeno kada wakada nolol iyo iyo maaragtay iyo geeriba ninkii kusoo helo sufyaan athawri xoolahaasaan siinaya ha ogaa nin walba hal raadiy marka waa nin lacagaa la duldhigay hebel u maqli jirtay tiibaa wixiibaa la duldhigay mansab in la raadiy ninkaa keliya ninkii soo helo yacni ama xayan wa meytan lagu keeno nolol iyo geeri kii lagu helaba dhuumashow galaa ka soo cararay yeman markii lagu ogaaday wuxuu soo gala maka xijaazu haddana yimid xijaaz markuu joogayba wuxuu maqlay ilaa nin dowlada waxba kama qarsoomaayee sufyaan thawri wuxuu joogaa makuu dhex fadhiyaa baa l makuu joogaa markaasuu waaligii maka haystuu amar soo siiyo yidhi sufyaan thawri raadi qabo maka derbiyadeeda tiirarkeeda ku xir asagoo xiran aan imaada anaa dilahaya gacanteedaan ku dilahayay ha ii halkaa ku xirnaado markuu arrintii maqlay in ninkan inuu yani inuu dilo arrintu ay tahay ayuu sufyaan thawri ilaahay baryay kacbaduu tegey markaasuu rabbi baryey markaasuu yihi allaahuma inii aqsamtu calayka anlaa yudkhilaha abu jacfar ilaahayo waxaan maaragtay kugu dhaarinahaya kugu dhaaranaya oo kugu baryahayaa inaadan abu jacfar iyo aniga aadna maka iskugu kaaya keenin ilahay buu kacmadu ku baryay waa madaxtinimo ka cararaya intaas sooma jeedi ilaahay ducadiisa waa aqbalay abu jacfar oo xajka usoo socdo sufyaanu thawrina oo maka dhex joogo ayaa abu jacfar markuu maka dhowr kilomitr usoo jiro ayaa geerida u timi meesha ku dhintay ilahay baa ka aqbalay ducadiisa sidii baa marka ilaahay ducadiisa u aqbalay ayaa wiilkii abujacfar oo dhaxlay madaxtinimadii ayaa meeshii aabihii ka bilaabo yihi sufyaan thawri ninkii xayan wa meytan keeno waa dilahaya ilaa markaasuu cararin iyo meel walba maalinba meel u baxsanaya marka dadkii salafka ridwaanullaahi calayhim dabeecaddaasay ahaayeen maantana maxay noqonaysaa ninkii la yidhaha mansabaa laguu dhiibaya iska daa in lagu siiyo lacagaan ku bixinaynaa si naloo siiyo si aanu ku gaarno soo ma dadka madaxtinimada marka saas uga carari jireen arintaas buu marka shiiku ka sheekeeye weya wuxuu leeyahay marka cunwaanu noo dhigo wuxuu yidhi min daqiiqi aafaati xub اljaahi shiikha ibn rajab yani canaawinta markaa aragtid canaawintan oo maaragtay iyo mawaadiicda loo samaynayo ibn rajab ma samaynin dadkii nusaakda ahaa ee qorayay ayaa canaawinta markay arkaan mawduucan ayay ku daraan ay ka sameeyeen marka hadaa cunwaan aragto waxa meeshan ku jira unbuu ka soo qaadayaa laakiin maraja ma samaynin wey aafooyinka iyo balaayada jacaylka la jeclaado madaxtinimada laga helo kuwooda daqiiqa ah ugu qarada yar ayuu ka sheekeynayaa wey min daqiiqi aafaati xub iljaah jaaha madaxtinimo la jeclaado balaayooyinka iyo aafaadka ay leedahay kuwooda daqiiqa ah ee qarada yar ayuu cunwaankaa u dhigay weyaan wuxuu yidhi musanifka raximah اllahu wa min daqiiqi aafaati xub الsharafi طلب الولايات والحرص عليها وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى العارفون به المحبون له الذين يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته وألوهيته مع حقارتهم وسقط منزلتهم عند الله تعالى وعند خواص عباده العارفين به wa min daqiiqi aafaati xubi sharafi sharafta iyo madaxtinimada jacaylkeeda aafooyinkooda kuwa ugu daqiiqsan oo ugu qaranayeen waxaa ka miday alabu lwilaayaati madaxtinimadii alabkeedii waalxirsu calayha ku dadaalideedii madaxtinimo in la helo lagu dadaalo wa huwa madaxtinimo in la helo lagu dadaalo iyo sharaf la raadiyana baabun haamidun baab qarsoon irid qarsoon weeyaanoo laa yacrifuhu uusan garanaynin ila alculamaau billahi tacaala kuwa dadka culammada ah oo ilaahay caalimka oo diinka yaqaano mooye dad kale ayna garan karaynin alcaarifuuna bihi kuwa ilaahay yaqaano allah cilmiga u leh sifaadkiisa asmaadiisa awooddiisa qudradiisa dadka garanayo dadkaa mooye cid kale waa ka qarsoonta waa qaamid wey mid qarsoona weeyaan dadkaasa weliba almuxibuuna lahu ilaahay jecel aladiina kuwii yucaaduuna la colaytamo lahu ay liajli llaahi liajlihi alla dartii ula colaytamo min juhaali khalqihi khalqigiisa juhaashiisana kula colaytamo weeyaan dadkaas dadka juhaasha ahee yacnii alla khalqigiisa ka mida jaahiliinta ahee ilaahay rubuubiyadiisii kula tartamo kuwaas kuwa la colaytamo waa dadka muxibiinta caarifiinta oo ilaahay ku xiran weeyaan kuwa juhaasha waa almusaaximiina yani almunaafisiina wey kuwa ku tartamo almusaaxama waa almunaafasa la waa tartanka weya kuwa kula tartamo ilaahay kula tartamayo lirububiyatihi rabbinimadiisa kula tartamayo wa ilaahiyatihi ilaahnimadiisa kuwa kula tartamayo kuwaasaa juhaasha khalqillaahi la yidhaahdo waa iyaga weeyaan kuwaas kuwa la collaytamo oo naco weeyaan waa dadka madaxda ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkii ou lahaa inay ayagu qaataan rabo wuu noo sii sharxi doona shiikhaa noo keeni doone maca xaqaaratihim liidashadoodii ayadoo ay la jirto dadkaas masaaxibiinto ilaahay kula tartamayo madaxtinimadiisa ilaahnimadiisa rabbinimadiisa kula tartamayaa ayagoo weliba xaqiirahoo liito iyo wasaqati mansilatihim darajadooda mansiladooda hoosaynteeda liidashadeedii ay liidato cinda allahi tacala ilahay agtiisa ay ku liidato ayadoo ay la jirto yacni dad xaqiiriina oo darajo hoose leh oo liito oo ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimadiisa ku haysto kuwaas dadka la collaytama weeyaan dadka cibaadullaahi oo caarifiinta ah weeyaan iyo weliba yacni waxa weeyaan waa cinda khawaasi cibaadihi alcaarifiin ilaahay agtiisa mansiladoodu waa saqad waa hoosaysaa wa cinda khawaasi cibaadihi alla addoommadiisa kuwooda khaaska ah alcaarifiina bihi ilaahay garanao dadka muminiinta khullaska ahoo rabbi mutiiciinta u ah weeyaan darajadooda ay ku hoosayso weeyaan kama qaala xasan albasriyu raximah llahu tacaala xasan basri sida uu yidhi xasanulbasri waad garanaysaa waa nin taabiciintii ragga culamadii waaweyneed ka mid ah weeye alxasan ibna abilxasan albasri baa la yidhaahdaa kunyadiisa abu saciid baa wuxuu ka maarata rijaasha iqaadka ah buu ka mid ahaa faqiih buu ahaa nin faadilaho la yaqaano buu ahaa ilaa waxaa la yidhaahdaa yani cumrigiisa ilaa sagaashan sagaashan sano gaaray sanadkii boqol markay hijrada nebiga ahayd buuna dhintay raximah llahu tacaala nin oo caabida oo waacid ah oo maasha allah buu ahaa xasanulbasri oo la yaqaano weeyaan hadaladiisana ay la yidhaahdo ambiyada hadalkoodu shaabahaa hadalkiisa hadaladiisa hadalle aad u xikmo badan buu lahaa hadalkiisa uu yidhi asagoo kuwa madaxda ka hadlaya madaxdan xun ee ilaahay aan ku xirnayn oo rabbi uluuhiyadiisa kula tartamaya buu ka warramay muxuu yidhi kama qaala alxasanu raximah llahu tacaala fiihim umaradaas dhexdooda oo ku yii shanigooda oo ku yidhi muxuu yidhi inahum kuwaa madaxda ahi wain taqtaqat bihim lbigaalu wahamlajat bihim lbaraadiinu faina dula اlmacsiyati fii riqaabihim aba allahu ila an yudila man casaah yani hadalkaasu aad u qiimo badan ayuu leeyahay inahum kuwa madaxda ahoo rabbi madaxda ilahnimadiisa kula tartamayahay wain طaqطaqat bihim اlbigaalu yacni haba la xaragooto hala yani maala hala ruclayso albigaalu baqaladii baqalkii jamcu baqal waa baqalkana annaga baqalaan dhahnaa oo faraska ka duwan faraska dameerka u dhexeeyo ayaa la yidhaahdaa haba la socoto hala xaragooto weeyaan wahamlajat bihim lbaraadiinu fardihiiba yani socod qurux badan haba la socdeen wey markay dul saaran yihiin socod qurux badanoo xaraga leh haba ku socdaan fa ina dulla almacsiyati macsiyada dulligeedu fii riqaabihim luqumahooda ama qoortooda dhexdeeda ayuu ahaaday dulligi waa ka muuqdaa dulligii waa ka muuqdaa wey abalaahu alla wuu diiday ilaa an yudilla inuu duleeye mooye man casaahu qofka isagoo ku caasi inuu duleeye mooye wax kale waa diiday alla qofkii ku caasi ilahay waa duleeya subxaana wa tacaala wey waa duleynaya marka daqdaqada waxaa la yidhahdaa daqdaqa albaqalu markaad ama daqdaqa alfarasu markaad tidhaahdo daqdaqada waxaa la yidhaahdaa waa sawtu lxawaafiri cala alardi salba farasku markuu socdo ama dameerka ama maaragtay baqalku dhul adag oo dhagaxa markuu ku socdo qoobka uu dhulka ku dhuftay sawdka dhawaaqa ka yeeraa taqtaqada la markuu soconayo si uu ruclaynayo sawdka uu dhulka ku dhufto ayaa la hamlajadana waxaa la yidhahdaa hamlaja alfarasu markaad tirahda hamlaja macnaheedu waxaa weeyaan yacni idaa saara sayran xasanan fii surca socod qurux badan markuu ku socdo fardaha waad aragteen wax lagu xaragooday ahaan jireen fardaha waa ogta markuu qofku raaco waxyaalaha lagu xaragooday ahayd socod wanaagsanoo degdeg uu ku jiraba haba ku socdo fardahaas markay fuulaan waa meesha hadda uun gabaarida waaweyn oo madaxda fuushoo kale ay hadda saaran yihiin oo kaleeto taasoo kale bay ahaan jirta waaga fardaha ugu qiimaha badan ama baqallada waaweyn haba raacaan haba ku xaragoodaane waxaa la leeyahay dulliga macsiyaday ay ilaahay ka galeen dulligiisu waxaa waye luquntooda dul saaran yahay dulliga waa ka muuqanaya wey birdownkana waxaa la albaraadiin waa jamcu birdownin birdownna waxaa loo yaqaanaa lagu magacaabaa fardaha aan fardaha carabta ahayn oo dadka acjaamtu fardaha isticmaali jireen ayaa birdownka la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa ama faraska ama baqalka aysan carabu isticmaali jirin ee la yidhaahdo luqumihiisana oo weyn luqun weyn leh xubnihiisu ay aada u xoog badan yihiin qoobabkiisu ay aada u xoog badan yihin o aada u sarreeyaan ardahaasaa birdoonka loo yaqaanaa weyaan albaraadiina la yidhaahdaa marka fardaha noocaasoo kale ihiba haba fuuleen hadday rabaano ha ku xaragoodeene fa ina dulla almacsiya macsiyada dulligeedu fii riqaabihim luqumahooda dushooda ayuu ahaaday waa ka muuqdaa wey markaasuu yidhi xasanulbasri aballaahu alla wuu diida marna ilaahay ma ogolaanayo ilaa an yudilla man casaahu qofka ku caasay inuu dulleeye mooye wax kale ilaahay ma ogolaanayo subxaana wa tacaala marka haddaa cisyaan la timaado ilahay waa ku duleynaya macsidiisa markaa la timaado alla agtiisa daliilaa tahay saa rabto isku qurxiyo saa rabto markabkaa rabta raac waxaa doonta samee daliila ilahay agtiisa ka tahay weya wuxuu yidhi marka halkanna maarata cunwaan kale noogu dhigay wuxuu leeyahy alabu xub اljaahi fiihi musaaxamat lirububiyat اllaahi wa uluuhiyatihi madaxtinimada oo la raadiye jaah oo la raadiya waxaa dhexdeeda ku sugan tartan ilaahay lala tartamaayo oo rabbinimadiisa lagula tartamo ilaahnimadiisa lagula tartamo ayaa dhexdeeda ku sugan weeyaan wuxuu marka leeyahay musanifka raximah اllahu waclam ogow anna xuba asharafi madaxtinimada jacaylkeeda la jeclaado bilxirsi dadaalid lagu dadaalo oo aad maxaa ku dadaalaysaa calaa nufuudi اlamri waاnnahy ila qofka muxuu madaxtinimo muxuu u raadinayaa kelimadaada ha socoto amarkaaga iyo nahyigaaga waxaad faraysana ha fulo waxaad reebaysana ha fulo dadka ku dadaalo ila madaxtinimada waxa loo raadsadaahi inaa aamir tahay naahi tahay ad rabtaa waxaadaad ha la yeelo haye waa la yeelay ha laga haro waa laga haray sidii kale allah iskale soo maaha arrimahaasoo kaleo dadka ugu tartamaan dadka noocaasoo kale u jeclaado ee maqsad kale aanan jirin dadka ilaahay towxiidkiisa gaarsii sunnadii gaarsii khayrka ugu yar aanan ahayne amarkaago keliya hafuuliy nahyigaaga maqsadkiisa ou yahay o wa tadbiiri amri nnaasi iyo dadka arinkooda maamulideeda keliya qofka jeclaado dadkan adiga aa ah maamushid halagaaga keliga halagaaga dambeeyo haddii maqsadkiisu uu yahay yacni qofkaas wuxuu leeyahy jacaylkaas waxaad ogaataa kaana alqasdu bidaalika qasadkaas keliya oo arintaas oo u qasday aa ah kelimadaaduna ha fusho wixii aad tiraahdo ood amarto wixii aad reebtana ha laga haro dadkanan adiga maamul haddii qasadkaas ou sidaa noqdaay wuxuu leeya kaana alqasdu bidaalika arrintaasoo loo qasdaa wuxuu noqonaya mujarada culuwi lmansilati cala alkhalqi yacni darajadaada ood jeclaato dadkii mansiladaada iyo darajadaada khalqiga ay ka sarrayso wax kale ma leh inaa un dadka ka kor noqoto bisba maqsadkaada aad yeelanayso ummadda adiga inaad ka saramarto iyo wa tacaadumi calayhim iska saramarso mid ka weyn aad noqoto maqsad kale arin kale ay leedahay qasad kaleo yeelan kartaah ma jirta buu leeyahay iyo waidhaara saaxibi sharafi waidhaara saaxibi hada sharaf ninkaa madaxda ah oo madaxtinimada u saaxiibka ahi muujintiisa ou muujiyo muxuu muujinaya xaajat annaasi dadka baahidoodii wa iftiqaarihim yani ay u dhibaato qabaan ileyhi asagay u baahan yihiin dhan inay asaga usoo bahdaan buu rabaa makhluuqan ina asaga racyadiisii inay asaga beliya u baahan yihiin ay maaragtay faqiir u yihiin ayuu maqsadkeedu doonayaa wey iyo wadullahum dadka inuu u dulloobaan fii ay u dulligooda dadka la duleeyo fii talabi xawaa'ijihim minhu xaajooyinkooda doonistooda isaga ay ka doonayaanna sababteed inay ugu dulloobaan buu doonaya maqsad kale ma leh dadka ha baahdaan adiga keliya maaragtay ha lagu soo hoosgalo ummaddu adiga kuu baahata maqsadkiisu waa intaas weeyaan fa haadaa nafsuhu in ummadda inay kuu baahato maqsadkaada uu noqdo ummaddan keliya maamul ay noqoto ummaddan kaliya maaragtay amarkaaga iyo nahyigaada ku fulo haduu maqsadkaada noqdaa fa haadaa nafsuhu arinkaas nafsadiisa wuxuu yahay musaaxamatun lirububiyat illaahi wa ilaahiyatihi musaaxamatun ayadaa la tartano munaafaso wey lagula tartamayo oo alle lagula tartamo lirububiyat اllaahi alle rabbinimadiisa lagula tartamo wa uluuhiyatihi ilaahnimadiisa lagula tartamo arintaas ayay noqonaysaa weyaan mar haddaad dadka dhan in adig ku baahan yihiin ku soo hordhoobtaan adiga waxaa rabta markay baahdaan adigun ku soo aadaan waa musaaxama arrinta ilaah baa iskale markii dhib lagu dhaco oo qofku baahdo waxaa la rabaa inuu ilaahay u ordo soo maha meesha ilaahay u ordi lahaa in adiga laguu soo ordaad rabta adiga lagu weydiisto wax walbaba warubamaa waxaaba larkaa buu yihi sheikha raximah اllah tasababa inuu sababo bacdu haaulaa'i kuwa musaaximiinta ahee rabbi munaafasada iyo tartanka la samaynayo qaar ka midihii inayba sabab ka dhigaan ilaa iqaaci اnnaasi dadka inay ku ridaan fii amrin arin oo yaxtaajuuna dadku ay u baahan yihiin fiihi amarkaba ilayhi yani fiihi yani amarka dhexdiisa ilayhi axadka inay ugu baahdaan ninkaas ayuu bacdigaasi inuu u baa yani dadku baahdaan inuu sabab sameeyo isagaa wax alifaya yacni waxbuu samaynayaa wuxuu rabaa dadka inay usoo baahdaan dhibaatuu abuurayaa shaybuu sabab ka dhigayaa dhibka markuu abuuro meel kaloo laga bixi kara ma aan asaga ahayn asaga inuu amarka bixiyo ama nahyiga bixiyo unbay ku bixi karta wuxuu yidhi warubama tasababa inuu sababa baa la arkaa bacdu haaulaai kuwa ilaahay la tartamayo ilaahnimadiisa kula tartamayo ilىa iqaaci الnaasi dadka inay ku ridaan fii amrin arin dhexdii oo yaxtaajuuna fiihi ilayhi isaga ay uga baahanayaan maxay muxuu ugu ridayaa liyadarahum inuu u dhibaato geliyo bidaalika dhibkaa uu abuuray sababay inuu ugu dhibgeliyo ilaa rafci xaajaatihim ilayhi inay danahoodii iyo dhibaatooyinkooda asaga ugu soo kor yeelaan oo asaga ay yidhaahdaan xaajadeennan u baahannahay oo noo gud ay yidhaahdaan iyo wa iftiqaarihim baahidooda dadkii muujinteedii la muujiy inay baahan yihiin waxtiyaajihim baahadooda isku mid alixtiyaaj waliftiqaar waa isku macno wey ilaahi ninkaa inay u baahdaan marka ay dadki inay u baahan yihiin ou arkana wayatacaadamu bidalika wayatacaadama oo markaa isisaro mariyo isweyneeyo bidaalika arintaa u isku weyneeyo wayatakabara bihi arinkaas oo markaa ku kibro khalqigii oo aad ku kibriyo weyaan markaasuu wuxuu yidhi arintan in dadka inta dhibaato lagu rido si ay kuugu baahdaan adiga darteed markii laguu yimaado on aad wax samayso arintaas wuxuu leeyahay wahada laa yasluxu arintaa ma suubato uma suubato ila allah ilaa lilaahi waxdahu laa shariika lah allah iskale keligii addoommada ilaahay baa dhib inta ku rido wuxuu rabaa inay u toobo keenaan sida aayadaha uu noogu keeni doono abaar baa lagu ridaya cudur baa lagu ridaya maaragtay colaad baa lagu ridaya waxbaa lagu samaynaya waxaa la rabaa inay ilaahay u tadarucaan oo ilahay usoo noqdaan arrintaa yaa iska leh allah iska leh subxaana wa tacaala ninkaana waxbuu abuuraya si dadku asagu berrita ay ugu baahdaan waxyaalaha hadda shuuciyada dadka li dalalka shuuciyada soo maro soomaalida ay ka ay samayn jireen waa maqsad ay yaqaanaan maxay dhihi shuuciyadu jawic kalbak yatbacuk bay dhahaan eygaada gaajaysii markaa gaajo baahi u disho saa ku raacay ku dabagelayeen dadka cunaha qabtaan ku dhegaan way rafaadiyaan way sameeyaan madaxda noocaasoo kale ah markaasoo kale waxa weeye markaad b baahdo adoo ku dabagelaya eygii soo maha saasoo kale bay shacabki inay ka dhigtaan rabaan waxyaalaha isticmaali jireen bay ka tahay weeyaan marka arintaas allah iskale wahada laa yasluxu ila lilahi waxdahu laa shariika lah alle oo keligiiya iska leh cid la wadaagtana ma jiro kama qaala tacaala siduu rabbi yiri subxaana walaqad arsalnaa ilaa umama min qablik faahadnaahum bilba'saai wadaraai lacallahum yatadarracuun walaqad arsalnaa waanu dirnay ilaa umamin ummado ayaan dirnay rususheennii baan dirnay walaqad arsalnaa rusulanaa weeye rususheennaan dirnay ilaa umamin ummadaan u dirnay oo min qablika adiga hortaada ah nebi maxamedo rasuul kaa horraysaan dadkii u dirnay markaan u dirnay ay beeniyeenna maslaxadoodii baa laga shaqaynaya inay rusushan rumeeyaan baa la rabaa fa akhadnaahu markaasaan xaaladii baaska lahayd wdaraa'i xaaladii durka lahayd baan ku qabanay faqrigii abaartii colaadii cudurkii waxunaa lagu riday dhibaatadaasaa lagu riday maxaa ilaahay saa ugu samaynay ilahay muxuu sidaa ugu yeelayaa lacallahum waxaa la arkaa yatadaracuuna inay ilaahay u tadarucaan u khushuucaan ay gartaan waxaan ilaahay mooye cid kaloo ka qaadi karta inayna jirin oo markaa tadaruc la yimaadaan kan marka wuxuu rabaa dadkii inay isaguna asag u tadarucaan markay baahdaan buu rabaa sooma jeedi waa nin marka musaaximo ilaahay la tartamayo wey rabbi rabbinimadiis kula tartamaya fii suurat alancaami aayaddaas ku jirtaa wa qaala allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala aayad kale fii suurati alacraaf ku jirto wmaa arsalnaa fii qaryati min nabiyin ilaa akhadnaa ahlaha bilba'saai wاdaraa'i lacallahum yadaracuun wamaa arsalnaa ma aanan dirin fii qaryatin magaalo kuma aanan dirin qaryo qur-aanku wuxuu isticmaalaa caasimadaha loo isticmaala magaalooyinku waaweyn dadka ku nool fii qaryatin ay fii ahli qaryatin magaalo ahalkeed uma aanan dirin min nebiyin nebi uma aanan dirin ilaa haddaan u dirno markii ay beeniyaan oo nebiga la rumayn waayo akhadnaa ahlahaa magaaladaas ahalkeedii baynu qabannaa bilba'saa'i abaartii oo xaaladii baaska lahayd iyo wadaraa'itii dhibka lahayd oo cudurkii wax lamidka ah ayaanu ku ridnaa maxaan u samaynaynaa lacallahum yadaracuun in ay tadarucaanu ilaah u noqdaan yani yatadaracuna ay ahayd markii yadii tadi lasku idqaamay yadaracuuna baa la waa lasku shiday yadaracuuna yatadaracuna wey inay ilaahay u khushuucaanoo rabbigooda usoo noqdaanoo kufrigii macaasidii takdiibkii rususha kulli ay ka soo noqdaan darteed ayaa sidaa loogu yeelay arrintaa marka waa wax rabbi leeyahay weye soo maa allah iskale marka kuwan noocaasoo kale dadka samaynayaan dhibayaan si dadku ugu baahdaan keligood oo aan cid kale wax loo weydiisanin madaxtinimadooda ay muuqato ayay maqsadkoodii yihiin wa fii bacdi alaahaari aahaartii lasoo guuriyo dadkii hore laga soo guuriyey qaar ka mid ahaa wuxuu ahaa oo ka mid ahaa ana allaha tacaalaa yabtalii cabdahu bilbalaa'i liyasmaca tadarucahu ana allaha tacaala alla sarreeye yabtalii cabdahu addoonkiisa ayuu imtixaana balaayo ku ridaa imtixaanaada lagu ridaa faqri dhibaato cudur colaad wax kastoo iyo shiddo ayaa lagu ridaa muxuu ilaahay ugu ridayaa in allaha tacaala yabtalii cabdahu addoonkiisa ayuu bilbalaayi balaayo ku ridaa muxuu ugu ridayaa markii dhibku ku dhaco inuu ilahay noqdo soo maaha liyasmaca tadarucahu dhibka maxaa loogu ridi liyasmaca inuu ilaahay maqlo oo ajiibo tadarucahu khushuuciisa oo rabbi u isku dullaynta rabbi uu isku dulleeyey inuu maqlo oo marka u ajiibo daraaddeed ayaa ilaahay dhibaatada ugu ridaa buu leey marka aarkan alimaam abaraani fi lawsat buu ku wariyay can ibni mascuudin radi allahu canhu mawquufa isagoo mawquufo ibni mascuud ku eg buu wariyaa laakiin aarku waa daciifa la yidhaahdaa macno uu ka hadla macno fiicano axaadiid kalea tilmaamaysa xadidka imaamu axmed oo fii musnadii ku sugan ayaa tilmaamay maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi yani idaa axaba allahu qowma xadiid kale weeyaan imaamu axmed oo warinayo ilaahay hadii uu jeclaado dad ibtalaahum wuu imtixaana mar haddii ilahay qof jeclaado waa imtixaana dadkuu jecelya faman sabra falahu sabru qofkii dhibaatada ku sabro oo alla inuu u keenay gartaahi sabr buu leeya ajarkiisuu yeelanaya waman jazica falahu ljazac qofkii ka argagaxo oo aanan ilaahay ugu soo noqonin oo aan tadaruc la imaaninna jasacaasoo sanilaya argagaxaasun buu leeyahay weyaan marka macnaheedu isku dhow yihiin weyaan ilaahay qofka uu maaragtay jeclaado imtixaana imtixaankaasay ka tahay laakiin aarkan dambe xadiidkaa dambe waa saxiix weeye kaas hore aarkaas ayaa daciifa weye wa fi laahaari aydan waxaa ka mid ah aahaarta waxaa kaloo ka miday ah, ina alcabda ida daca allaha tacaala wahuwa yuxibuhu qaala allahu tacaala ya jibriilu laa tucajil liqadaa'i xaajatih fainii uxibu an asmaca tadarucahu ina alcabda addoonkii buu yidhi idaa daca allaha hadduu alla baryo tacaala sarreeye hadduu rabbi baryo wa huwa isaga oo allana yuxibuhu addoonka uu jecel yahay allahba addoonkii jecel addoonka uu jeclaa markuu ilaahay baryo وهو yuxibuhu allah isagoo jecel adoonkani hadduu adoonkii la jeclaa ilaahay ou baryaay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhaahdaa yaa jibriilu jibriilow oo malakuljibriila wey laa tucajil liqadaai xaajatihi ha u degdegin laa tucajil ha u degdegino liqadaai xaajatihi muraadkiisi inaad u guddo xaajadiisii dantiisi inaad u guto ood siisahay ha ugu degdegin u kaadi baa laleeyahy ilaahayna addoonkan waa jecel maa maxaa sidaa loo leeyahay jibriil wuxuu leeyahay fa inii uxibu waxaan jeclahay allah odhanayo an asmaca tadarucahu inaan maqlo mar haddii xaajadii aanan loo gudin oo dib ay uga dhacdaay tadaruca iyo khushuuca uu ilaahay ula imaanayo ducada uu ilaahay baryayo inaan maqlaan rabaaye u kaadi baa lale hau dadejin aarkaas isagana dabaraani fi lawsat ayuu ku wariyaa fi lawsat buu ku wariyaa waana aar oo maaragtay laftiisu waaa wey waxa weeyaan waa daciif weeyaan daciifu jiddan baa la yidhaahdaa waana aarka jaabir bn cabdilaahi ayaana warinayo laakiin xadii aarkaas waa aar daciifa weeyaan markaasu wuxuu yihi sheekh maarata ibn rajab marka hadalkii wato fa haadihi اlumuuru arrimahan aan soo sheegnay ayaa waxay yihiin ascabu wa akhtaru min mujaradi dulmi in ilaahay rabbinimadiisa lagula tartamo ilaahnimadiisa lagula tartamo sifaatkii ou lahaa uu qofku isagu sheegto ascabu mid adeyg badan wey wa akhtaru khatar badan maxay ka adag tahay kana khatar badan tahay min mujaradi ulmi ulmiga oo keliya ulmi keliyaho lala yimaado ayay kaga dhib badantahay kaga adag tahay baa laleeyahy ulmi aad la timaado wa adhaa iyadaana musiibo badan wa amaru wana kharaari badan aad u badan u min ashirki ilaahay shirkiga rabbi lala wadaajiyo tan in ilaahnimadiisa lagula tartamo ayaaba ka khatar badan kana kharaar kana musiibo badan wey markaasuu yidhi shirkiga laftiisa ma sahlane washirku acdamu ulmi cinda allah shirkiga oo ah dulmikan ugu weynin badano ilaahay agtiisa ah shirkiguna shirkigu waxaa wey acdamu ulmi ulmikan ugu weynin badan cinda allahi ilaahay agtiisa ugu weynin badan marka macnaheedu waxaa weeye qofka musaaxamada iyo munaafasada iyo tartanka ilaahay ilaahnimadiisa kula tartamaahi waxaa weeye dulmiga caadiga dadka addoommada la dulmiyaa ayadaa ka khatar badan wey ayadaa ka khatar badan bal waxa weye shirkigiibayba kasii xun tahay buu leeyahay inkastoo shirkigu ou aha dembi ilaahay laga galo midka ugu weyninka badan ou yahay weya sababtu waa maxay waxa weeye liannahu jacala nafsahu bimansilati macbuudi lahu addoommadii wuxuu iskaga dhigay macbuud isaga inuu yahay inuu isagu leeyahay oo isagu abuurtay oo macbuud u yahay iskaga dhigay marka saa waxa weeyaan waa arrin khatar ah arrimahaana waxa weye inta badan waxaa isticmaala duwalka dadka madaxda laga dhigo caalam taalita la yihahda adduunyada saddexaad waxyaalahay aada u isticmaalaan racyadii oo cadliga iyo insaafka in loo sameeyo la rabay ayaga in loo khidmeeyo la rabay ila dowlad markaa maamul samaysanayso waa shacabkaanay khadam u yihiin soo inay ayagu kala celiyaan cadaalad u sameeyaan wixii wanaaga ay ka shaqeeyeen shaqaalay u yihiin waa shaqaale dadkii ay shaqaalaha u ahaayeen ba addoommo ka dhigtaan inay ayagu leeyihiin markaasay kay rabaan garaacaan dilaan kay rabaan xiraan kay rabaan cayriyan kay rabaan waxay doonaan ku sameyn kay rabaan waxay doonaan ku maamushaan marka waxyaalahan waa waxyaalaha ay ku dhaqmaan dadkaas aana ilaahay diintiisa kitaabkiisa aana ku dhaqmaynin ay sameeyaan weeyaan wuxuu yidhi marka waxa keenaya arrinta waa kibir iyo isla weynin wa kibirna yaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala wa fii saxiixi yacni imaam muslim fii saxiixihi weeyaan saxiixu muslim waxaa ku sugnaa can innabiyi sala allahu calayh wasalam nabigana laga wariyey waa xadiidu abi saciid alkhudri iyo abu hurayra ayaa xadiidkaas warinaye wuxuu leeyahay waxaa can inabiy sala allahu calay wasalamna ka sugnaatay qaala inuu hor nabigu yidhi yaquulu allahu tacaala waa xadiid alqodsi wey allah sarreeye baa wuxuu leeyahay alkibriyaau ridaa'i waalcadamatu isaarii faman naasacanii fiihimaa cadabtu alkibriyaau weyninka alkibriya waxaa weeye waa ridaai buu yidhi ilaahay go-aygii wey anoo go-ii yahay weya waalcadamatu weyninkana isaarii hoosguntigaygii wey bimacnaa anaa iska leh waay leanna qofka macawistiisa iyo go-a uu xiran yahay so isagu ma laha labadaba anaa iska leh kibir kibirka iyo kaloo leh ma jirta aniga ahayn anaa faman naasacanii qofka igula doodo oo igu qabsado igula dhagaahi fiihimaa ay fi lkibriyaai waalcadama weyninka iyo kibriyaaga cidda igula dooda ila qabsatana cadabtuhu qofkaas waan cadaabaa ogaado waa cadaaban yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu lahaabuu sheegtay kibriyaa yaa iska leh walahu lkibriyaau fi samaawaati waalardi baa ilaahay leeyahay subxana wa tacaala allah makhluuq daciifa miskiin ah inaad sheegatid cadamadii ilaahay iyo kibriyaagii ou lahaa oo khalqigii ilaahay iska sara marisaay khatar badanay leedahay waxaa weye qofkaas inuu mucadab yahay markiiba ogow hadduu kibir la yimaado isqaadqaad kibirkana waa ad ogtihiin waxaa la yidhahdaa nebigu markuu fasiray waa bataru lxaqi wa kamtu nnaasi buu ku fasiray xaqa oo laiska weyneeyo lagu qooqo nusuustii taasoo kale waa batlulxaqi waa iskala weyntahay waa kibir wey inaad raacdo wixii lagaa reebay wixii lagu amray inaad raacdo ama ka hartahay ayaa diiday waa kibir wey iyo waqamtu nnaasi dadka khalqigood xaqirto oo adiga inaad ka sarrayso aad aaminsantahay ummadda aada liiddo yacni waa ka cilmi badanaha waa liidayaa awood baan haystaa waa liidayaa waa ka xoog badanaha waa liidayaa waa ka xoolo badan waxaasoo dhan waxa weeye taxqiirkaasna wuxuu ka yahay wuxuu ka mid yahay kibrig kibirku ka mid yahay weyaan khalqiga ilahi la xaqirana waa ulmi weyn weyaan wa kaana bacdu lmutaqadimiina qaadiyan dadkii horeeyey wa kaana wuxuu ahaa waxaa ka mid ahaa bacdulmutaqadimiina dadkanii horeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa qaadiyan nin qaadi ah oo dadka qudaadii caadiliinta ahaa ka mid ah oo dadka khayr kaana qaailan ayadoo qof uu leeyahay yaquulu lahu qaailan mid wax yidhaahdo yaquulu lahu uu ku dhahaya isagii ninkaan qaadi buu ahaa markaasuu seexday hurdadiibu wuxuu ku arkay oo ku riyooday nin odhanayo anta qaadin wallaahu qaadin yani maga qaadi la yihah magaca qaadi la yidhaahdo ayuu sheegtay soo qaadi maa dadka kale xukumo ruyadiiba waxaa lagu tusay nin odhanayo oo ku dhex leeh anta qaadin adigu qaadi baa tahay wallaahu qaadin ilaahna qaadi wey qaadiga xaqa waa kee waa allah allah waa qaadiga caadilka xaqa waa isaga wey markuu maqlay oo ku riyooday fastayqada munsacijan yani markiiba hurdadiibu ka soo baraarugay isagoo argagaxsan yani munsacij waxaa loo jeedaa ay qaliqan jazica isagoo oo argagaxsan ayuu soo toosay oo hurdadii ka kacay weeyaan markii uu soo kacay qaadibou ahaaye wakharaja can alqadaai wa tarakahu qaadinimadiinu iska casila markiiba waa ka tegi waraja wuu ka baxay can ilqadaa'i xukumkii uu hayey oo qaadiga ka ahaa wa tarako waan iskaga tegey weyaan marka dadkii warwanaagsanaa sidaasay ahaayeen keliya wuxuu leeyahay maadaamaba alla uu qaadi yahay in adiga qaadi lagu yidhaahdo waa arin khatara wey sidaa darteed qaadinimadii waa ka tegay si aan loo oranin weyaan wa kaanat aaifatu min alqudaati alwariciin wa kaanat aa'ifatun oo min alqudaati qaadiyaashii ka mid a qaadiyaashii alwariciina ee xalaal miiratada ahaa xalaasha miiran jiray oo xaaraamta iska ilaalin jiray waxay ahaayeen koox ka midihii yamnacuuna annaasa dadka ayay ka mancin jireenoo u diidi jireen an yadcuuhum inay ugu yeeraan biqaadi lqudaati qaadigii qudaada dadka qaaliyaasha qaaligoodii qaaliyaasha qaaligoodii in la yidhaahdo ayay diidi jireen weeyaan kelimaddaa ma yeeri jireen dadka ka reebi jire hanoogu yeerin inay dhihi jireen qaadi qudaad kelimadda la yihahdo hana dhihina hadda la isticmaala soo markii qudaad badan la sameeya laleeyahy ninkaas qaadiqudaad hadda jiif qaadiga hadda ninka la yihahdo kale waay soo qaadiyaashana ma xukumo qaadiyaashana saga hoos jiif qaadi qaadiqudaad oo kale waay kelimadaasoo kale way diidi jireen mana aqbali jirin maxaa yeelay sababtay u diidayan waa maxay faina hada alisma magacan oo qaadiqudaad la leeyahay yushbihu wuxuu u egyaho malik almuluki yani kelimadaas malik almuluk boqorada boqorkoodii in la yidhaahdo ayuu shaabahaa alladii kelimadii oo malikulmuluuga ahaydoo dama nabiyu sala allahu calayhi waali wasalama nabigeenna ou ceebeeyo caayay atasmiyata bihi in lagu magacaabo yani kelimaddaa in malikulmuluuk qofka la yidhaahdaa in ayada laisku magacaabo ou nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam wa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa maalika ila allah malikulmuluk ma ogole laa maalika maalik ma jiro ila allahu alla mooye caza wajal alla keliyaa maalik ah boqorka waa alla weeyaan xadiidkan oo laa maalika ila allah imaam muslim wuu soo saaray imaam albukhaari fii adab lmufrad buu ku soo saaray yani maaragtay tirmidi baa soo saaray axmed baa soo saaray imaam axmed abaraani xadiidkaas waa xadiis saxiixa weeyaan waa xadiid abi hurayra weeyaan waxaa ka mid a ah riwaayada imaam axmed yani wuxuu leeyahay waxaa ka mid a ina akhnaca ow akhnaa in la yidhaahdo akhnaa ismin cinda allaahi caza wajalla yowma ugu xun uguna liidashada badan ilaahay agtiisa maalinta qiyaamaha ah rajulun tasamaa bimalika alamlaak qofka isku magacaabo malik alamlaak qofka isku magacaabo boqorada boqorkoodii ninkii la baxay kaasaa magac ilaahay agtiisa ugu xumaanshaha badan waa kaa weeyaan marka waxaa la mlik اmuluk iyo mlik اamlaak iyo waxaa la yidhaahdo iyo midda unoo keeni doono wuxuu yidhi waxaakim اxukaami yani xukaamta dadka xakimo madaxda ah xaakimkoodii in la yidhaahdo milhu malik اamlaak malik اmulug ay la mid tahay ow amaba kasii daran tahayba waa kasii marka kelimaadkaas lama ogola in la yidhaahdo qaadi qudaat salafkeenna waa diidi jireen nabigeenna meliculamlaak buu diiday meliculmelig in la yidhaahdo waxaa la mid ah wax alla wixii allah ku tusinayo sifaadka uu magacyada uu la gooni noqday iyo in bani aadamku isku magacaabaan inaad tiraa khaaliqu lkhalqi qof lagu magacaabo khalqiga khaaliqoodii alla keliya waa cid kale wax abuurta ma laha ma jiro axkamu lxaakimiin inaad qof bani aadana ku magacaawdo xaakimiinta midka ugu xukunka wanaagsan weeye inaad tiraahdo lama ogola sultaanu salaaiin salaadiinta suldaankoodii inaad la baxdaa wax wanaagsan ma ah amiir اlumaraa yani dadka amiirada ah amiirkoodii in lala baxaahay wax fiican ma ah kalimaadkaasoo dhan way ka digi jireen ibnu rajab maaratay waxaan u jeedaa alxaafid ibn xajar acasqalaani raximah اllahu tacaala fii fatxi اlbaari buu masaladaas kaga hadlaa wey waxaa ah oo asmaada ilaahay khaaska u ahoo kalena in la isticmaalo ayadana lama ogola maalan allah lafdiga ilahay baa iskale in qof loo bixiyo ma ah araxmaan sifadaa in lala baxo oo qof kale raxmaan lagu bixiyo raxmaan in la yidhaahda ayana waa mamnuuc wey lama ogolo wey alquduus aljabaar kalimaadkaasoo dhan isticmaashid lama ogolo wey marka qaadi lqudaad way diidi jireen maxayna u daliishadeen xadiidka melikulamlaak ay u daliishadeen marka kalimaadkaas alqaabtan oo aan macnaha lahaynee dadka weeye salafkeennii qudaaddoodii wariciinta way reebi jireen ayagoo xadiidkaasi daliishada marka asmaadaas way ka fogaan jireen salafkeenni ridwaan ullaahi calayhim wuxuu cunwaan kale meesha noogu dhigay leeyahay damu alabi اlmadxi min annaasi wataciimi wاtacdiimi min annaas damu alabu اlmadxi wاtacdiimi min annaasi yacni wuxuu cunwaankan u caqiday ammaan iyo dadku inay kuweyneeyaan raadinteeda la raadiye alabkeeda sida ay shareecadu u ceebaysay ama diinta ay u ceebaysay buu ka hadlaya wa min hada baabi baabkan aan soo sheegnay aydan waxaa ka mid a ah. min hada baabi waxaa waay aafaadkii weeyaan oo xubu sharaf uu leeyahay ayaa waxaa ka mid a ah, an yuxiba inuu jeclaado du sharafi qofkii madaxtinimada u saaxiibka ahaa oo madaxda ahaa walwilaayati madaxtinimada lahaa inuu jeclaado an yuxmada in la mahadiyo calaa afcaalihi lagu mahadiyo wayuna calayhi laguna ammaano biha camalkaa uu sameeye lagu ammaano camal wanaagsan buu qofkan qabtay madaxuu ahaa maqsadka uu leeyahay waxa weeye ha lagu ammaano waxaan u samaynaya ilahay dartii uma samaynayo taas baa ka mid ah. inuu marka dalba uu doono min annaasi dadka uu weydiisto daalika arrintaa in la ammaano ou weydiiyo wayatasababu inuu sabab u noqdoba yacni fii adaa man qof dhibkii laa yujiibuhu ilayhi yacni qofka aanan u ajiibin inuu ammaano aanan aqbalin qofka aanan aqbalin yacnii in la ammaano oo maarata lagu mahadiyo dadkii diido inuu sabab u noqdo inuu dhib u geysto wa madaxda inta badan yacni markay madax noqdaan durbaanka loo tumaayo ammaan iyo balaayo heeso iyo balaaya loo qaadaa ammaantaasay raba haddii la ammaani waayo waxaa dhici karta ninkiira war ninkan waa nin yaanan bohol ka ridin la ammaanin ninkii la yidhaahdo ha soo qabtaa lal halla xero waa diidan yihi ninkaan maarata ammaantiiso madaxweynihii buu diidan yahay in maarata laamaano iyo wax lamida wey marka taasoo kaleaba dhici karta buu leeyahay aafaadka ayadaaba ka mid ah weya wa rubamaa waxaa la arkaa wuxuu leeyahay kaana daalika alficlu ficilkaas ou dadka u sameeye wanaagga tusinayaahi inuu yahay aqraba mid dhowaansho badan ila adami cayda mid u dhowaansho badan ila almadxi uga dhowaanshaa minhu min adami yacni ammaantii in la amaano iska daayaya in la ceebeeyababa u dhow yahayba uu leeyahay ficilkaas oo maaragta sameeyeyba madxigiiba iyo damigaaba in la ceebeeyaba u dhow yahay oo in la ammaano uga dhow yahay midka uu raba in lagu ammaano weeyaan warubamaa waxaa la arkaa buu yidhi adhara inuu muujiyo amran xasanan arin wanaagsan inuu muujiyo fi daahiri xagga daahirka markii kor laga eego inuu fiican yahay amar fiican inuu muujiyo wa axaba uu jeclaado almadxa calayhi in lagu amaano islaamun hadalkii laftiisii wey amar fiican shay fiican buu samaynayaa in lagu ammaanuu rabaa wa qasada bihi wuxuuna u qasday filbaaini xagga qalbiga wuxuu kaga qasdayaa sharan shar buu doonayaaye ma aha maarata ilaahay dartii kama ah iyo wanaag kama ah wanaaggan uu sameeyey in lagu ammaano ayuu rabaa laakiin shar ula jeedaa weyaan muxuu u samaynayaa wa qasada tamwiiha daalika arintaa moodsiinteeda dadka inuu moodsiiyo iyo wa tarwiijahu qurxintiisa bimacnaa tasyiinahu w tarwiijkana inuu u qurxiyo cala alkhalqi khalqiga u muujiyo ayuu maarata isagoo shar ah shar buu u qasday laakiin dadkii buu rabaa inuu utusiyo wanaag inuu utusiyo doonaya wey wahaada yadkhulu wuxuu soo gelayaa ninkani ficilkaa sameeyey fii qowlihi tacaala alla hadalkiisuu soo gelaya fii suurati alcimraan laa taxsabana aladiina yafraxuuna bima أtw ويحiبوuna أn يحmdوا bma lm yfcalوu falaa تxsabanahم bmafاaزة min الcadاaب وlahم cadاaب أليim laa taxsabana ha u malaynin nebi maxamedo oo ha u malaynin aladiina kuwii yafraxuuna farxayo ku farxayo jeclaanayo bimaa atow ay bimaa facaluu wixii ay samaynayaanoo xumida ah ku farxayo wa yuxibuuna jecel haddana an yuxmaduu in lagu ammaano bimaa lam yafcaluu waxaynan samayninoo khayr aan ahayn khayr aynan samaynin oo shar ah oo xumaana ah in lagu ammaano jecel kuwaas marna ha u malaynin yanii laa taxsabanahum falaa taxsabanahum ha u malaynin min alcadaabi ay bimakaanin yanjuu minhu min alcadaab yacni meel ay cadaabka alle kaga fakanayaan marna inay cadaabka ilahay ka fakanayaan ha malaynin weya falaa taxsabanahum ha ka badbaadid ay makaan ay kaga badbaadaan min alcadaabi cadaabka ay kaga badbaadayaan marna ha u ay cadaabka alle kaga badbaadi karaan lama arko weeyaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihin aliimun mid waxanuujiyo mu'lim ah ayay alle agtiisa ku leeyihiin wey markaasuu yidhi faina haadihi alaaya aayaddan hadda aan soo sheegnay fii suurati alcimraan ku jirtaah inamaa nasalat waxay ku soo degtay fii man haadihi sifaatuhu qofka ay tilmaamihiisu sidaa yihiin cid alle oo tilmaamaha laga helo ficil xunuu sameeyey dadkiina wuxuu rabaa inay ku ammaanaan waxaan wanaag ahayn in lagu ammaano buu rabaa kaasoo kaleeto dadkiina wax was xasana uu muujinayo zaman kasta ay joogaan ilaa qiyaami saaca ayay aayaddaas ku soo degta buu leey sababteedu kusoo degita weeyaan wa alqasdu qasadkan hadda aan soo sheegno xunka ah acni waxaan u jeedaa buu yidhi alaba almadxi amaantii doonisteedii min alkhalqi khalqiga laga doono dadkii inay amaanaan ay madaxdii doonaan wa maxabatahu dadku inay jeclaadaan wa maxabatahu jacaylkiisa ou jeclaado madxigii ou jeclaado weeyaan alaba almadxi yacnii waxa weeyaan ammaan la ammaano min alkhalqi khalqigii ay ammaanaan yacni qasadka uu leeyahay wey wa maxabatahu ammaantaas jeclaado iyo wlcuquubata calaa tarkihi qofkii ammaani waaye oo ammaanidiisa ka tagana inuu ciqaabo qasadka sidaasa laa yasluxu ila lilaahi waxdahu laa shariika lah alla mooye cid kaleeta ay u lama arko laa shariika lahu allah iska leh waataan soo marnay dadka ilahay wuxuu cuquubada ugu ridaa dhibaatada u keena inuu ilahay usoo noqdaan kana sidii kale weeyaan marka in ilaahay baa ammaanta cid ka jecel lama arko ilaahay baa la amaanaa subxaana wa tacaala ilaahay baa maarata ciddii isagu maarata ku caasida asagaa ciqaabo qofka ku caasiyo amarkiisa qaadan waa isagaa ciqaabo ee khalqigu arrintaasi maleh leh weeyaan wa min halkan marka la joogo kaana a'imat lhudaa dadkii a'imadii hanuunka a'imadiisii imaamyaashiisii waxay ahaayeen yanhowna kuwa ka reebo waxay reebi jireen an xamdihim yacni mahadintooda ayaga lagu mahadiyo calaa acmaalihim waxay sameeyeen in lagu ammaano madaxdii muslimiinta soo martay salafu saalix aymat ulhuda madaxdii muslimiinta hanuunsanayd ma jeclaan jirin inay dadku ammaanaan wamaa yasturu minhum iyo waxa ayaga ka soo fulo min alixsaani wanaagga ay ila alkhalqi khalqiga u sameeyaanna in lagu ammaanaa way ka reebi jireen dadka hana ammaaninina dhihi jireen ammaantay bay diidi jireen weeyaan wayamuruuna dadka waxay fari jireen biidaafati alxamdi in loo leexiyo calaa daalika ficilkaas ay sameeyeen dushiisa yacnii ammaantii ay yeelan lahayd in loo leexiyo lilaahi waxdahu laa shariika lah allah in loo leexiyo oo loo idaafeeyo ayay jeclaan jireen yacni dadka umarada muslimiinta madaxda u ahaan jiray ee dadkii a'imatulhudaa ah markay wanaag sameeyaan khalqigu inay ammaanaan way ka reebi jireen hana ammaaninay dhihi jirin ficilkan ilaahay bas ilaahay ku ammaan uga mahadiya ilaahay aan ku mahadinay dhihi jireen weyaan fa ina anicama nicmooyinka dhammaantood kullahaa dhammaanteed minhu ilaahay xaggiisa ayay ka ahaataa weyaan markaasuu tusaala noo soo qaadaya wa kaana cumar bn cabdilcasiis cumar bn cabdilcasiis wuxuu ka mid yahay min khulafaa'i bani umaya qoladii bani umaya la dhihi jiray dowladdii bani umaya ayuu khulafadeedii ka mid ahaa waxaa la yidhaahdaa nin caadil ah ayuu ahaa bal culammada ay gaarsiiyaan min khulafaa raashidiin inuu ka mid yahay bal waxay dhahan waa khamis khulafaa raashidiin maadaama abubakar iyo cumar iyo cali iyo cumaan ay ahaayeen asagay ku shaneeyaan cadaaladiisa iyo sida uu ahaa marka wuxuu ahaa cumar ibn cabdilcasiis raximah llahu ilaahi ha u naxariistee shadiid alcinaayati bidalika arrintan soo sheegnay yacni ka mid ku daran buu ahaan jiray aad ugu darnaa yacni in markuu wanaag sameeyey in isaga la ammaano ma jirin ilaahay ku mahadiyo dhihi jira aniyaa lay ammaanin buu jiray kataba markaas wuxuu qoray maratan marbuu wuxuu qoray ilaa ahli mawsimi dadkii xajka iskugu tegayay ayuu warad wuxuu u qoray kitaaban kitaab buu qoray risaalo buu qoray warqad buu qoray oo yuqra'u calayhim lagu dul akrinaayo umaradiisuu u dhiibay markaasaa lagu dul akrinaya dadkii xaj yimid ayaa loo akrinaya wuxuu marka kitaabka risaalo dheer bay ahayd shiikhu wax yar buu ka soo qaaday wuxuu kaga bari noqonaya risaaladaasi madaxdii muslimiinta madaxda u ahayd isaga ka hoos shaqaynaysay ayay warqadaan u dhiibay inay dadka ku dul akhriyaan wuxuu kaga bari noqonayay dadka madaxda u ka dhigo waaliyaasha madaxda meel looga dhigo dulmiga ay sameeyaan iyo cudwaanka iyo xadgudubka ay samaynayaan oo racyadooda ay ku sameeyaan buu kaga bari noqonayay risaalada ha lagu dul akriye buu yidhi wa fiihi kitaabka dhexdiisa warqadaas dhexdeeda waxaa ku sugnaa alamru bilixsaani ilayhi racyadii dadkii racyada ahaaye madaxda loo ahaa ixsaan u samaynteeda amarkeeda u farayo ayaa ku sugnaa waxaa kaloo ku sugnaa wa isaalati almadaalimi dulmiga la kala galo in laga zuuliyo oon la dulminin allatii kaanat calayhim dushooda madaxda ay ku samaynayeen dadka madaxda u noqda gobol walba qolka joogaa dulmiga uu samaynayay in laga zuuliyo ayaa warqadaasi ku qorneed weeyaan wa fi lkitaabi waxaa kaloo kitaabka ku qornaa buu yidhi walaa taxmaduu ha ku mahadinina calaa daalika wanaagaas oo dulmiga in laydinka qaado oo ixsaan laydiin sameeyo cadli laydiin sameeya yaan lagu ammaanin wuxuu le walaa taxmiduu calaa daalika kullihi arrinkaa dhammaantiis yaan lagu mahadinin ila allahu alla mooye cid kale yaan looga mahadin cumar cabdilcasiisa wanaagsanaa oo saan ahaa haydhihinina alla keliya ku ammaanow maxaa yeele fainahu allah subxaanahu watacaala loo wakalanii ilaa nafsii hadduu aniga naftayda ii wakiilan lahaa kuntu ka hayri yani kuntu ka ayri min aalama waxaan noqon lahaa kuwa aan aniga ahaynoo aalimiinta ka mid noqon lahaa laakiin ilaahay baa ii kaalmeeyey subxaana watacaala iima wakiilanin xukunkana isagu ma raadsanina waa loo dhiibay oo lagu magacaabo ma uusan doonan cumar cabdilcasiis markuu madaxda ahaa wey waxikaayatuhu arintiisii qisadiisii xikaayadii laga soo wariyey maca almar'ati haweentii yani haweentii maceeda allatii haweentii ka doontay an yufrada libanaatiha gabdhaheedii in loo qoro alyataama ee agoonta ahaa in xoolaha baytulmaalka wax laga siiyo dalabtay qisadaas xikaayadaasi mashhuuratun waa mid la garanayo mashhuur caana weya yacni haweeney cumar bin cabdilcasiis u timid oo ka codsatay afar gabdhood bay wadatay siduu shiikhu noo keeni doono afartaa gabdhood ayaa waxay tihi waa agoon wey waxaan rabaa baytulmaalka bankiga muslimiintu ay leeyihiin in wax looga qoro markaasuu saddex maaragtay laba gabdhood buu u qoray markuu u qoray ayay ilaahay ku shukrisay haweentii tii saddexaad buu u qoray markuu tii saddexaad u qoroo siiyey ayay asagoo ku mahadisay tiri ay ku shukrisay markii ku shukriso marka joojiyey arrintii wuxuu yidhi marba haddii markii aad labada markaan ku siiyey ilaahay baad ku shukrisay laakiin midda saddexaad markaan u qoray anaa igu shukrisay arin waxaanan lahayn baadnan igula shukrisay marka saa darteed midda afraad haddaan siiyo waxay noqonaysaa amaanad iyo ammaanta nin wax ku bixiyaa noqonaya ee saddexdaan gabdhood xoolahaan siiya midda afraad waxa ka siiyeen buu yidhi yacni cadaaladaas fiiri wuxuu diidan yahay in asaga la ammaano weeye taasuu marka sheikhu ka hadlaya fa inahaa kaanat waxay ahayd kaanat lahaa gabadhaas waxaa u ahayd arbacu banaatin afar gabdhood bay lahayd fa farada linayni minhunna laba ayaga kamida ayuu baytulmaalkii wax uga qoray xoolo uga qoray wahiya haweentii ilmaha dhashayna taxmad alla ay ku mahadinayso alxamdulilah ay leedahay ilahayba ficilkaa wanaagsan uga shukurinaysa uma farada aaliata markii ilaahay ku shukrisay ayuu tii saddexaadna u qoray oo baytulmaalkii xoolo uga qoray wey markaasi fa waxay ku shukrisay cumar bn cabdilcasiis ay tiri waa ay ku shukrisay wanaagga uu sameeyey faqaala markaasu wuxuu ku yidhi inamaa kunnaa waxaanu ahayn nafridu lahunna gabdhahaasi kuwo wax u qoro oo u farad yeelo xayu kunti markii aad ahayd tuuliina alxamda ahlahu ammaanta iyo mahadinta ahalkiisa markaad siinaysa oo allah ah markaa alla ku ammaanaysay ayaan arintaa u samaynay mar hadday sidaa tahay fa muri haaulaai alaai saddexdan gabdhoodo wax loo qoray inta amartid waxaad tidhaahdaa yuwasiinat raabicata midda afraad ayaga ha xidhiiriyeen oo siiyan laakiin aniga bixin maayo buule ow kama qaal ama hadalka u yihi raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay wlmaqsuudu maqsuudka ou leeyahay waxa weeye wuxuu leeyahay ana dalwilaayati qofka wilaayada u saaxiibka qofka madaxda ahi inamaa huwa muntasibun waxaa loo istaajiyo madax looga dhigay oo ummadda madax looga dhigay litanfiidi amri اllaahi ilaahay amarkiisa fulintiisa ou fuliyo ayuunbaa madax looga dhigay inuu khalqigan amarka ilahay ku fuliya looga dhigay asaga inuu aamir iyo naahi noqdo asaga la adeeco keliya maaratay oo keliya la ammaano looma samaynin wey yacni fa huwa yaqsid wuxuu u an yakuuna inuu noqdo maqsadkiisu wuxuu ahaa an yakuuna diinu kulluhu lilah diinkan inuu ilaahay waxaa loo oogayba oo madax looga dhigay litanfiidi amri illahi ilahay amarkiisa fulintiisa fahuwa yaqsidu markaas wuxuu u qasdaya an yakuuna diinu diinkii kulluhu dhammaantii lilahi alla inuu u ahaado wa an takuuna alcizatu lilah allana cisadii ay u ahaato wa huwa maca dalika iyadoo sida ay tahayna khaa'ifun uu baqayo min altaqsiiri fii xuquuq illahi tacaala ilaahay xuquuqdiis inuu ka gaabiyo ou ka cabsanayo weyaan aydan sidoo kaleeto weyaan markaasuu yidhi falmuxibuuna dadka jecel lilaahi alla jecel gaayatu maqsadihim muraadkooda iyo min alkhalqi khalqiga dadka ay ka leeyihiin racyada u ahi an yuxibu اllaha alla inay jeclaadaan wayuiicuuhu alla ay aeecaan wayufriduuhu ay u keli yeelaan bilcubuudiyati cibaadada iyo walilaahiyati ilaahnimada ay ugu keli yeelaan ayaa waajibkoodii haween fakayfa marka sideebow yani fakayfa man yusaaximuunahu xaalkooda see bay noqonayaan kuwii la tartamayey fii shayin min dalika arintii ilaahnimadiisa rububiyadiisa kula tartamayey sidee bay fa haaulaai kuwani laa yuriiduuna ma doonayaan min alkhalqi khalqiga kama doonaan dadka umarada saaxiibada wanwanaagsan weeyaane dadka wanwanaagsan jazaaan walaa shukuuran inay abaal mariyaan ama ku shukuriyaan kama doonaan lanna dadka saalixiinta ah markay dadku wax taraan maxay dhihi jireen inamaa nuطcimukum liwajhi اllaahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura idinkama doonayno wainamaa yarju waxay rajaynayaan hawaaba camalihi wainamaa yarju qofku wuxuu rajaynaya hawaaba camalihi camalkiisa hawaabtiisa ayuu min allahi alle ka rajaynayaa hada bilahi towfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamedi waali